bismillahi raxmaan kulan wacna wanaagsan saaxiib yeelidalkiin meel waliba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo xiliyadan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiya magaalada tan muqdisho mar kale wacan saaxiibayaal waa barqaaxaada taarikhdu ku beegan lix iyo labaatanka februaayo sanadku waa labaatan labaatan qodobada ogaal hadii ala yaraada aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya dhinacyada dirarta u dhexaysa isku fadhiya duleedka magaalada laascaanood oo weli halkaasi isku hor fadhiya iyo wararkii u dambeeyey khasaaraha ka dhashay dagaalka laascaanood saacadihii u dambeeyey qaramada midoobey ee maraykankuna waxa ay ku baaqeen oo ay adkeynayaan in lala xisaabtamo shakhsiyaadka mas-uulka ka ah dadka rayidka ah ee lagu laayay magaalada laascanood ciidamada amniga soomaaliyana waxay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab iyo hub ay wateen qodobada kaload maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya kooxda daacish waxay sheegtay in dalka burkina faso ay ku dishay ciidamo ka tirsan militariga dalkaasi burkina faso iyo khasaaraha ka dhashay duufaanta ku dhufatay dalka maraykanka oo sii kordhaya wararkaasi dabcan wixii war inagu soo kordhaya aad barnaamijka ku maqli doontaan xubnihii joogtada oo aad barnaamijka kaga barateen qayb ay ka yihiin saaxiib yaal u diyaar garooba dhegeysiga barnaamijkeena ogaal dowladani damirkeeni mee dabka dhiga madadkeeni danaheni dowladani damirkeeni mee dabka dhiga ma doona doona dabka dhiiga wadanri naba doona dabka dhiiga naba doona doona dabka dhiiga wadanri naba doona dabka dhiiga

dabka dhiiga iska dhiiga dhigteen dugsitaaga ayaa hadaneeyo dugsiaaga wadanteene dugsitaaga ayaa hadaneeyo dugsitaaga dadkeeni danaheeni me dabka dhiiga laba doona doona dabka dhiiga wadankii laba doona dabka dhiiga laba doona doona dabka dhiiga wadankii laba doona dabka dhiiga nabadoona doona doona dabka dhiiga wadan teli nabadoona wuxuu daafur ahaa barnaamijka ogaal soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu ganjaab guluf maqaadiir saam iyo garnayr duulayo gunuta kaa aada gudguduudka waa beri wax kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbiga igelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boron gobac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriya jeelal soomaaliya mooyaane kii kala gegima ina kala geeye gorma go gegan iyo allow geed qaladay kaa dhig gebigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeel gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebkee ku taa goobta laga leexday gisi weyraxasee ah ku dila garanta mooryaana yay goola jiftiyo dhurwaagoroda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin waayahay mar kale barqa wanaagsan saaxiib aynu ku bilownay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool muddo saddex toddobaad gudaheeda ah, weli waxaa laascanood ku diriirsan dhinacyada galbeedka iyo barigaba ee ciidamada dadka deegaanka ee hubeysan iyo kuwa somalilan afaraataka saac lasoo dhaafay dagaalo qaraar oo kala duwan ayaa dhacay dhiig badan ayaa ku daatay halkaas dagaalku aaga kala duwan ayuu ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay ilaa xalay ilaa shalay oo jimco ayaa dirar xoogani ay ka dhacday bariga iyo galbeedka magaaladaas tirada dhimashada ayaa saacadihii lasoo dhaafay ee sii badatay waxaana la helay tobaneeyo meyda oo laga soo qaaday meelihii ama goobihii dirirtu ay ku dhex ciidamada halkaasi ama dhinacyada halkaasi ku diriray haddaba doctor xasan combi wuxuu ka mid yahay dhakhaatiirta kamid ah magaalada laascaanood waxa uu sheegay in cisbitaalada magaaladaas lasoo gaarsiiyey tiradada oo dhaawacyo ah iyo kuwo meydada waxaana intaasi uu ku daray in tirada dhimashadu saacadihii u dambeeyay ay sii korortay sidoo kale xaaladii u dambeeyey magaaladaas ayuu ka warbixinaya iyo jawiga laascaanood sida uu yahay magaaladu waa degan tahay hadeer oo hadda ka socda ma jiraan inkastoo mararka qaarkood meelo xabada googoosa iyo maqlamaqlaaneynka gelibkiisa dambe markii ay saddexda habeennimo iyo wixii ka dambeeyay meelahaas gaadho marka xabadaha googooska waa layska maqlaa meelahaas shanshuuntara isku ridaya iyo anagu ma naqaan marka xabadaha iska googooska ay hameenkii iska dhaca mooyaane iyo dee qolaha deelka meelintay ka shakida xabada ku rida mooyaane laakiin hadda xaalada magaaladu way iska degan tahay shalay dagaalkii dhacay horta ma ahayn dagaal caadi ah runtii markii laga hadlayo dagaalada soomaaliya gudaheeda ka dhaca runtii waxaan odhan karnaa dagaalada ugu culus buu ahaa markii loo fiiriyo xagga taymka uu socday dhibaatada uu geystay marka shalay dagaalkii dhaawacyo runtii isbitaalada waxaa soo gaaray dhaawacyo fara badan dhaawacyadaas intooda badan dad goobta ku dhaawacday ma ahayn dagaalka robiyaal xabad wiifta ah baabuur hadduu rabo qof ordaya oo qof jiray ee fir soo yaacay guri ku dumay waxyaalahaasaa inta badan ku jiray marka dhaawacyadu runtii aad bay u badnaayeen dhimashana waa jirtay dhimashadaas waxaa ku jiray dhinacan kale ee ciidanka somalilan dagaalamaya oo dhinaca kale ka soo jeeday waxaa jiray dad ilaa tuganeeye ah oo iyagana meelaha laga soo qaaday oo maqribadii iyo meelihii laga soo uriyey oo iyagana waxa weeye dhibashooyinka ku jira jira ehm, inkastaanan anagu qaar kala garanayn laakiin waxaan arkaynay calaamada iyo waxyaalahaasa lagu kala gargaranayay marka xaalada xaaladaha daawudu shalay iyo dhibashaduba sidaas ahayd runtii khasaaro weyn baa jiray Eh, runtii labada dhinacba waan dareemanay oo de anagu ambalansyada iyaanu goobaha wax kaga soo qaadinay marka labada dhinacba khasaare aada u imaan jireen ilaa iyo maalinkii dagaalku bilowday runtii istaaladu gargaarka iyo wax kaqabashada ayay eh, u taagnaayeen eh, runtii waad og tahay oo xasano meel dagaal ka socdo oo dhaawac la keenayo oo dhimasho la keenayo oo qaliil markii la sameeyo lixsan karayo oo dad kaloo qaliil hadday rabaan ku yaalaan baleyskeeda waa dareemi karaysaa dhakhtarka waa kaa daalaya dadka waa kaa daalayaan oo way kaa gaajoonayaan waxaasoo dhan laakiin waxaa isku fuugsaday niyad bayhayaan dadkan oo qofka saaka istaaga waxaa laga yaabaa ilaa beri subax inuu isagoo sidiisii u shaqeeyaan laga yaabaa oo waxa weeye niyad iyo moral bay ku shaqaynayaan dadku marka laakiin culays waa jira oo dee markii dagaalada noocan oo kale dhacaan oo runtii magaalooyinka weliba gudahooda ama magaalada dhinacyadooda ka dhacaan aad iyo aad ba culays ku badan yahay laakiin alxamdulilah sidaas ay tahay ma dareemayna inuu culays badan saaran yahay oo waxaa yar dadka istaalka markay soo gaaraan hadduusa qof serious ahayn ku dhintaan waa yaryahay ama qof mardaba intaanu dirnay ee tadhaawacida sagalkanta waa jiraan laakiin boqolkiiba sagaashan sideed waa la wixii aan wax ka qaban weyno xarmoo kale aan ugu dirnaa oo lafaha iyo waxaanu ugu dirnaa dhakhaatiirta neerfaha kale qaliin kale garowa qeyb baan ugu dirnaa waxaan kaloo ugu dirnaa xamar baan ugu dirnaa marka meelihii qofka markaan eegno meesha aan isleenahay dhakhtarkii wax ka qaban karay ayaa jooga ayaanu ugu dirnaa tiimam kale oo shaqaynaya banaan ka shaqaynaya jira tiimamkaasaanu ku wareejinaa ayaga ayaa markaas sii qaada meesha ugu talagaleen iyo meeshii laga heli karaya iyo la xiidaan kadib halkaas loo sii gudbiyaa qofka dagaalkii hadda shalay dhacay oo kale eh, waxaaba jirtay ilaa labo qof oo dadka caafimaadka ahaayo hoodiya kusoo dhacay oo waxaa jiray kuwana daawacneen kuwana waxaweye gabadh baaba ku dhimatay oo waxaweye ardada sanadka u dambeeyay hadda ka qalijibinaysa oo runtii ardada dheersiga ah firfircoon ahayd oo shaqadana gacanta ku haysa runtii ayaa ku geeriyootay marka waa si weyn wuxuu yidhi isbitaaladu way kusoo dhacaan istaalka weyn hobiyaasha dee isagu intaa eh, qaybtii soolarka istaalka dabka way waxbay ka yeeshay istaalladoo dhan way kusoo dhaceen isbitaal aysan kaga soo dhicin male marka eh, laakiin dee guryaha meelahaas uun waxyeeladu gaarayso wax la qabaan oo isbitaaladu kamid yihiin xaafado dhan oo de waxa weye burburay baa jira oo hobiyaal sidii loogu wada lagu burburiyey oo runtii si aad iyo aad u daran loola dhacay marka kuwaasubay xasan oo kamid yihiin waaya dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa doctor xasan coombe waxa uu ku sugnaa magaalada laascaanood waxaana uu ka warbixinayay xaaladaha magaaladaas iyo dhaawacyada isbitaaladaasi la geeyey iyo tirada dhimashada ah dadka ku waxyeeloobay dagaalka tooska ah ee weli ka soconaya duleedka magaaladaas dhinaca kalena ee mareykanka iyo sidoo kale ee u n-ka waxa ay si rasmi ah u sheegeen oo ay ku adkeeyeen xaaladda dhinacyada dagaalamaya inay joojiyaan dirirta u udhexeysa oo ay ku dagaalamayaan duleedka magaalada laascaanood ee bariga magaaladaas norway iyo sidoo kale mareykanka ayaa ka mid ah dadka ama mas-uuliyiinta ama dhinacyada ama dalalka ee si lamid ah horey usoo jeediyey in laascaano dagaalkeeda la joojiyo si bilaa shuruud qabiir ka tirsan qaramada midoobey ayaa waxa ay sheegtay in walaac xoogan ay ka muujinayso tirada badan ee dadka rayidka ah ee ku dhimanaya colaada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaan ka xumahay daliilka ugu yaraan lixdan iyo qof iyo in ka badan saddex boqol iyo saddex lagu dhaawacay ayay tiri iisha dafi oo ah khabiir madax bannaan ee qaramadii midoobay ee xaaladda xuquuqu aadamaha ee soomaaliya u qaabilsan iyadoo soo xiganaysa warbixinada ku saabsan weerarada aan loo meeldayin ama ula ulakac ah ee ka dhanka ah dadka rayidka ah iyo kaabayaasha rayidka iishaha waxa ay sheegtay in weeraradan ay yihiin kuwo aan si naba ah loo aqbali karin oo si toosa ah uga hor imaanaya sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha iyo sharciga bini-aadnimada ayay tiri kuwa mas-uulka ka ah waa in lala xisaabtamo ayay raacisay iyada oo ugu baaqday in mas-uuliyiinta in ay xaqiijiyaan baaritaan madax bannaan oo lagu sameynayo dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidka iishaa waxa ay ku dartay hadalkeeda waxaan uga baaqayaa dhammaan dhinacyada ee ku lugta leh iska horimaadyada laascaanood inay si buuxda u ixtiraamaan waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga ah gaar ahaan marka la eego ilaalinta dadka rayidka ah khabiirku waxa ay ka digtay in dagaalada ka socda laascaanood ay kasii dari karto xaaladda magaaladaasi iyo xaaladda bini-aadnimo oo aada u liidata ee ka jirta guud ahaan gobolka sool iyo guud ahaan dalka soomaaliya sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay qiimeyn ay sameysay hay-adda samafalka ee dagaalka laascaanood oo bilowday lixdii februaayo waxa ay sheegtay inay barakaceen in ka badan boqol siddeetan iyo shan kun oo qof oo siddeetan iyo sagaal boqolkiiba ay yihiin haween iyo caruur dadkaas waxaa la sheegay inay dhibaatoonayaan oo ay xaalado haraad iyo gaajo ah ay ku wajahayaan dowladyada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaan jeclaan lahaa inaan ku celiyo baaqii ay soo saareen saaxiibada caalamiga ah ee ku aadan ee hilitaan marin bini aadnimo oo aan la xanibin oo si deg dega ah waxaan ugu baaqayaa in baahiyada dadka barakacayaasha ah laga jawaabo ayay hadalkeeda raacisay haweeneydan khabiirku waxay ku buurisay dhammaan dhinacyada isku hor fadhiya laascaanood in si deg dega ah shuruudlay xabadda ay u joojiyaan dhinaca kale xafiiska mareykanka u qaabilsan afrika ayaa soo dhaweeyay hadalka khabiirkan ee sida kulul u cambaaraysay ee beegsiga dadka rayidka ah ama dadka barakacay ee laascaanood si kastaba dagaalka laascaanood ayaa galay inka badan muddo saddex toddobaad oo xiriir ah tan iyo intaasina wax natiijo ah ma aysan kala gaarin dhinacyada dagaalamaya welina waxaad moodaa inay isku hub aruursanayaan dhinacyada isku hor fadhiya dulaadka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool markana muqdisho ayaan kusoo noqonaynaaye magaalada muqdisho ee caasimada dalka waayihii dambe waxaa kusoo badanaya rabshadaha ay geystaan kooxaha ciyaalweerada ah kooxahan ayaa waxa ay yihiin kuwo shacabka kala duwan beegsanaya waxayna kusoo badanayeen degmooyinka gobolka banaadir haba u badnaadaan ee degmada kaaraan hiliwaha iyakshiid oo sanadadii dambe ama maalmihii ama bilooyinkii u dambeeyaba ay sii kordheysay weerarada ay ka geysanayaan afar labaatanka saaca lasoo dhaafay waxaa u dambeeyey wiil tobaniyo toddobo jir ahaa oo lagu dilay eh, toori kadib markii koox ciyaal weera ah ay xaafad ka tirsan degmada yakshiid ay ku dileen wiilkaasi ee eh, helada iyo waalidiinta wiilkaasi oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen inaysan ogeyn sababta wiilkooda loo dilay balse waxa ay xilli ay warbaahinta la hadleen ay sheegeen in ka badan toddoba toori ah in jirkiisa laga helay qeybo badan oo kamid ah halkaasin uu ku nafbaxay kooxihii dilkaasi geystay waa ay baxsadeen magaalada muqdishona kooxahan ayaa kusoo badanayay horey maamulka gobolka banaadir oo kaga hadlay laakiin falanqeey doctor mukhtaar maxamed cali oo arrimaha amniga u dhuundaloolo waxauu sheegay in loo baahan yahay arrintan in dowladda soomaaliya il gaara ah ay u yelato oo ay xaaladdu ay ka weyn tahay in eh, rabshado muqdisho laga geysto balse sida uu aaminsan yahay waxa uu sheegay in ciyaal weeradu ay yihiin rag waaweyn oo hubeysan oo weliba talis iyo kala amar qaadasho leh waxaana uu aaminsan yahay in raggan ay mushaar qaataan oo lacago la siiyo si ay rabshadaha muqdisho ay u abaabulaan dhinaca kale waxaa uu soo hadal qaaday al-shabaab war ka soo baxay oo ahaa inay digniin siinayaan ciyaal weerada ama kooxahan rabshadaha ka geysta muqdisho waxauu sheegay inaysan jirin sabab ay al-shabaab ay fariin noocaas ay usoo diraan waxay ka arkeen dowladda oo arrimahan ka gaabsatay oo aan ammaanka muqdisho iska saarin ayuu yiri waxayna fursad siinayaan in al-shabaab ay ku milmaan amni darada caasimadda ayuu yidhi waxaana loo baahan yahay ayuu leeyahay falanqeyahani in dowladda soomaaliya si kastaba amniga caasimadda ay adkayso doctor mukhtaar maxamed cali oo arrimahaasi ka warramaya waxau yidhi idaacadda kulmiyana waa salaamayaa waxa weeyaan nimankan weeradu waxay soo bilowdeen xilligii farmaajo <clears throat> waxay weliba ku bilowdeen sida degmooyinka kaaraan oo kale oo mar looga cararay qayb ka mid ah waxaad moodaa inay yihiin dad la soo abaabulay oo nidaamsan oo tababaran oo taliyo unug leh oo taliyo horin leh oo taliyo qaybeed leh runtii waxaad moodaa anugu markaan u fiirsay qaab ciidan ay u dhisan yihiin laakiin wax tuutaha lagu garto ma laha macawisho iyo waxay wataan iyo saraawiil waxaas marka waxa weye waa dad waxaan u malaynayaa siyaasad ahaan ayaa nimankaas waa laga dambeeyaa saan maqle lacagay qaataan gruub ayaa ka dambeeya oo maaragtay hadda anugu waa dadkaas ma dhigi karo laakiin waxa weeye waa dad laga dambeeyo waxaad mooda inay noqdeen baawer kaloo maaragtay saddexaad oo magaalada muqdisho jooga inay noqdeen ayaad moodaa dadka siday u dhibaataynayaan siday u cabsan gelinayaan maaragta waxa lagu leeyaha buugay dadku u fiirinayaan maaragta waxyaabo doonoo qariban ayaa magaaladan ka jira nimanka ciyaal weliba ay ugu daran yihiin waxa weeye marka waxaa la rabaa dowladda waxaa laga rabaa inay jawaab ka bixiso oo dadkan dadka soo abaabulaya iyo asalkoodu meeshay ka yimaadeen iyo xaaladoodu siday tahay dowladdaa laga rabaa inay ummadda usoo bandhigto maaragtay ay ummadda u sheegtaa laga rabaa mideeda kaleeto waxa weeye maaragtay hadda xalay waa laga hadlayo waa ciyaar weerada u dhaartay qoladii aan maaragtay nimankii al-shabaab a u dhaaftay al-shabaab a u dhaarta waa suulinaynaa eh, ciyaal weerada iyo kuwa maarata muqaabaraadka iyo kuwa sida xun u shaqaysta iyo dadka maarata fisqiga magaalada ku wada ayay xalay u dhaaranayeen war aaway dowladii marka federaalka aheed oo meeshaan joogtay oo dadka canshuurta ka qaadaysay oo magaaladan ayadu joogtay xagee aada dowladii dowladii xagee aad runtii waxay ka mid tahay su-aalaha dadku isweydiinayaan shacabka soomaalida waa wareereen waxa weeye awalba maaragtay nidaamka labada nidaam oo xamar qaraxa iyo dhibaatada iyo ka jira ayaa lagu wareersanaa waxaad moodaa inuu nidaam kale soo kordho ciyaalweero meesha tiradii haddana saddex soo noqotay waxa wey marka shacab masaakiina oo guryahooda u haweynaya oo xoolahooda raadsanaya oo maarataaan maarata meel mugdiya jooga oon cidna u dhaweyn ciidan difaaca usul u dhaweyn ayay nimankaas ciyaal wadaag gacanta ku dhigaa waxa wey marka dawladda waxaa laga rabaa inay jawaab cad inay keento waadaxa way qaqaban jireen way aruurin jireen hadda wax natiija ah o naloo sheega malahan shacabku waxa weye waxaa rabaa in waxyaabaha maaragtay ku saabsan noocaas oo kale ugu daranba weliba ammaanka in natiijo wixii markii laga qabto ayaalkii natiijo in la loo baahan yahy in lagu sameeyo in la dabagalo waxaad moodaa in ayaa laga qabtay la iska daayey oo loo taag waayo dowladda ay u taag weysay marka waxa weeye magaalada muqdisho dowladda cashuur ka qaada qolooyinkalna waa ka qaadaan hadda ciyaarweeradu inay cashuur ka qaado ayaaba soo dhow markaa waxaa marka laga rabaa dowladda inay jawaab cadkeento maaragtay ammaanka magaalada muqdisho cidda mas-uulka kee cidda xukunta ayaa laga rabaa dowladii runtii shacabkan soomaaliyeed waxa weeye waa dhibaatoodeen maaragtay taraafik kala celinayso ma lahan hadda labadii isdishocod kala celinaysa malahan lahan cid soo gurmanayso malahan lahan waxa weeye dadka muqdisho waxa maaragtay eh, yani dhiigooduba waxaan isleeyahay mag waxbaba waa hudurba huduraa la yidhaahdaa xaquuq male dadka muqdisho canshuurtaa laga qaadaa waa la xiraa la rabo dhulkaa lagu qabsadaa laakiin dadka muqdisho reality wax xaquuqa malahan lahan waana nasiib daro waa wax lala yaabo weeye qofkii oo la dilayaa dadkii kala cararaya waxa weeye marka dadka muqdisho waxay rabaan in loo sheego wara waxay tahay magaalada cidda xukunta in loo sheego hadii magaaladii saddex gruub ay xukunto waxa weeye inay ummadda u sheegaan haddaysan wax qaban karin inay ummadda u sheegaan oo shacabkii ayagu qoryaha garmaha saartaan runtii waxa weye sidaa laguma noolaan karo sharafna maahan cishina maahan jaadkii in la aadi waayo kitaabadii in la akhrisan waayo maxaan ku yirahdaa oo maaragtay dadkii dhibaatada ah intaa laga hayso oo sistamkii ciidamadiina aysan maaragtay ah aysan ka warqabin ama aysanba ka sharaynanba ah say ku qaban intaas intaasoo dhanaa magaalada ka jirta runtii waa ceeb waa sharafdhac waa wax maaragtay sumacadda maarata dib hoosu dhigaya magaaladan weyn oo afartan milyan oo qofood ay ku nooshahay waxaa la rabaa ammaankeeda in wax laga qabto haddaan laga qaban karin waa inay dowladdu sheegto magaalada arkayso muqdisho mm. magaalada arkayso muqdisho mm. qaado saddex qolo ma qaado oo oo hubaysan magaaladu ma qaado waa in runta la isku sheega waayahay ciyaal weeradu weli dilalkii ayay wadaan maxay dowladdu wax uga qaban la-dahay la ysdhihi karaa hadda runtii waxa weeye waa midda lala yaaban yahay waxa weeye ciyaalweeradi waxbay dilayaan waxbay dhibaataynayaan dabay dabay maaragtay faraha ka gurayaan dabay maaragtay si xun dhaqmayaan oo ay leeyihiin da wiilashay gabdhihii qabtaan ay leeyihin maaragtay suula ayay leeyihin mararka qaarkood waxa weeye marka aaway dowladii waxa weeye su waxay u taallaa maxaanku rahaa jawaabteeda dowladdaa laga raba xaggee dowladda aadi ciidankii vileejka soomaaliya xagee aad oo mushaarka la siiyo oo intaasoo kunoo xamar jooga bal meel kalena iska daayo balcad iyo afgooda iska daayo aaw ciidankii vileejka xamar joogo wixii lama hayo jawaab degdegaha ah dowladda laga raba dowladdu ma garanayo anugu arrintaa ka jira ma waxaa jira qayb ka mida ah dowladda oo xiriir lala ciyaal weerada oo waa arimo siyaasadeed maagan waxay tahay runtii waxa weye shacabku waa ku jahawareereen jawaab degdegaha dowladda laga raba cidda magaalada xukunta iyo inta maaragtay inta nadaama magaalada ka jirta waxa weye runtii waxaad moodaa awoodka inay kusoo biirto magaalada waan la inkiri karin oo dadka leynaya oo hubaysan oo maaragtay fudud waaya ah, saaxib yaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal raadiyaha kulmiya muqdishona waad nagala socotaan barqa wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka warbixinada iyo maqaalada lagu daawaco baraha bulshada ayaad ku dhegeysataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sidoo kale waxaa xubinteena qeyb ka ah hadalhayntii afar labaaatankii saacee lasoo dhaafay isla baraha bulshada la hadalhayay cabdirashiid iyo maryam ayaa soo jeedinaya xubinta maanta haddii aan ku bilowno hadalhaynta markaan waaya maryan oo maasinta hadalhaynta kale jirta aynu eegeynaa waana dhanka ciyaaraha wayaan kulamadii shalay la ciyaaray kooxda kubadda cagta arsenaal hogaamiyaasha horeerka bermeliig ayaa guul gaaray aad iyo aad ayaa loo hadalhayaa deganari sanadkan maalinba maalin ka dambeysa waxay yihiin kuwo kusii eh, dhawaanay ku guuleysiga horyaalka bermeliga marka waxay garaaceen kooxda kubadda cagta leser city dhanka kaletana kooxda kubadda cagta barmouth ayaa la garaacay oo kooxda kubadda cagta mancity ayaa garaacday marka mancity iyagana waa koox inaba caadi ahayn waa koox khatar badan iyagana afar gool ayay kaga badiyaan kooxda kubadda cagta barmus xilli haalan waa isagana laba gool shabaqa soo taabtay dhanka kalena haddiinu egno koox kubadda cagta real madrid barbadhac ayay la galeen taa oo ka dhigan in haddii ay badiyaan kooxda kubadda cagta barcelona toban dhibcood laga saarmari doono marka real madrid waxa ay u eg tahay kuwo sanadka laga qaadi karayo horyaalka dhiliigaha dhan kaletana haddiinu eegno waxaa jira kulamo xiise badan kooxda kubadda cagta manchester united ugu dambeyti waxay doonayaan inay soo afjaraan toddobiy tobankii ugu dambeysay inay koobka guulaystaan marka sanadkan waxay doonayaan ugu dambeyntii koobka ay gacanta ku dhiyaan garaawokaabka ay caawala ciyaarayaan kooxda kubadda cagta newcastle newcastle iyagana konton shantii ay ugu dambeysay inay koob ay marka waa kulan xiise badan weeyaan newcastle weliba kooxda kubadda cagta manchester united marka labadaba koobka way u baahan yihiin oo aad iyo aad ayaa loo hadalhayaa dhan kaleetana kooxda kubadda cagta chelsea oo xaaladda ku xuntaa waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta sporis waa kulan kale oo xiiso badan weeyaan dhan kaleetana haddii nu eegno kooxda kubadda cagta barcelona almeria la ciyaari doonta hadaleynta ciyaaraha aynu intaa kusoo gaban doonaa saaxiibada markan dhanka iyo qormooyinka markan qormada ugu horeysa ee xubinta haddii aan soo qabto waxa lagu bilaabay maalin baa waxaa qaadi usoo galay laba nin oo doodayay midna leh lacag ban u dhiibtay uuna igu inkiray ninka kalena waxa uu leeyahay imaadan dhiiban haddaad rabtana waa kuu dhaaranayaa qaadigiibaa ka cabsaday ninku inuu qiyaano iyo been ku dhaarto markaabuu ku yidhi ninka lacagta ka maqaneed adiga lacagta baad ugu dhiibtay ninka markaasuu ku yidhi meel heblaayo geed hoostiisa ayaan ugu dhiibay qaadigii baa yidhi orod bax oo tag meeshii aad ugu dhiibtay ninkan lacagta ninkii oo aan fahmin qaadiga waxa uu u diray baa iska tegay oo aaday meeshii oo ugu dhiibay qaadigii baa howshiisa iska watay oo dadkii kale u imaanaya qaabilay ninkii lagu eedeynayno lacagtii ku inkiray baa iska fadhiistay oo isyidhi waad ka fakatay qaadigii baa ku kadiyey oo yidhi saacaan ma gaaray meeshii baad is leedahay ninkii oo aanan sii fikirin baa yidhi maya meeshaas ma dhowa qaadigii baa yidhi meesha lagugu dhiiba waad xasuusataa lacagtana waad inkiraysaa ninkii sidii baa lacagta looga qaaday duluucda sheekadu waxa ay tahay haddaad hilmaan badan tahay waxba hahadin qorbadan waxaan kasoo qaadanay qof kusoo gala baraha bulshada maxamed qadar al bukhaari ugu dambeyntii qurmada ugu dambeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay sitan wax lala noolaado waxa ugu qayr badan wardiga alle saaxiibka ugu wanaagsan daacadsan dunida waa qur-aanka kariimka jaceylka ugu quruxda badan adduunka iyo aaqiro waa jaceylka qofka uu jeclaado allaweyne acmaasha waajibka ah ee alla dusheena ku waajibiyey waxa ugu qayr badan salaada ayaa lagu soo gabagabeeyey ka soo xiganay maxamed abshir xubinteena saaxiibada wanaginta waaya dhegeystayaal xubintii bandhigga warbaahintaha bulshada ayaad dhegeysateen welina barnaamijka ogaal ayaad maqleysaan dhegeystayaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka hogaal oo aad ka dhegeysanaysaan raadiyaha kulmiye magaalada muqdisho markana waxaan aadaynaa wararka dunida inteeda kale ugu waaweyn madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay inuu booqan doono dalka shiinaha bisha eh, abriil si uu u weydiisto dowladda shiinaha inay ka caawiso soo afjaridda dagaalka ruushka ee ukrain uu ku qaaday ku dhawaaqista sabtidii ayaa waxay timid kadib markii shiinuhu uu daabacay warqad mowqifkiisu uu ka warqad mowqifkiisa ku aadan taasoo ka kooban labaiyo toban qodob taasi oo ku saabsanayd in la joojiyo dagaalka ruushka uu ku ekeeyay dalka ukraine shiinaha waxaa la aaminsan yahay weli inuu la safan yahay ruushka oo mowqifkiisu si toos ah uma cadayn laakiin maraykanku iyo sidoo kale dowlado kale oo reer yuruba oo faransiisku ay kamid yihiin waxay doonayaan in shiinaha ay wadahadal la furaan si ay uga qanciyaan in uu la safto dhinacyada kale oo kaga soo horjeesto waa dowladda ruushka beijing ayaa isku dayeysa inay isku muujiso inay tahay xisbi dhexdhexaad ah oo ku saabsan khilaafka xitaa iyada oo xiriir dhowla ruushka waxay ah doonaysaa inay dhexaad ka noqoto arrimaha ee eh, ukrain iyo sidoo kale ruushka taasna waxaa la aaminsan yahay in boorka dhexdiisa isku qarinayso oo ay ruushka la safan tahay xiisada eh, shiinaha waa xiisada ruushka u dhexeysa ukrain ayaa wadamada reer yurub qaarkood waxay yihiin kuwo u kala safan shirka eh, g nty oo dowladaha ay ku mideysan yihiin reer yurub qaarkood waxa ay ku dhawaaqeen is-afgarad la-aan kadib muddo ay shirsanaayeen taasina waxa ay ku saabsan tahay is-afgarad la-aan ee eh, ka dhashay dagaalka sida loo wajahayo ruushku uu ku qaaday ukrain madaxa dhaqaalaha ee dhaqdhaqaaqa ugu weyn ee adduunka ugu awooda badan ee wadamadan twenty la isku yiraahdo ayaa waxay shirsanaayeen muddo dhowr maalmooda ah waxayna isku dayeen inay shirkooda ku xakameeyaan go-aan iyaga u gaara hindiya oo ah guddoomiyaha koowaad ee labaatanaad ee dhaqaalaha g labaatan ayaa waxay martigelisay shirkan iyada lafteeduna dharaxaad ay ka noqotay arrimahan taasina waxay sii cakirtay in shirkan go-aan rasmi ah lagu qaadan waayo si kastaba iyadoo aan jirin wax go-aan ah ayaa shirkaasi lagu kala tegay dhinaca kalena ciidankii laalada xeebaha dalka tunisiya ayaa waxa ay soo bandhigeen boqol iyo konton muhaajiriin ah oo dhowr dooni oo ku degtay xeebaha dalkaasi boqol iyo soddon qof oo kamid mid a ah muhaajiriinta ee eh, la badbaadiyey waxay kasoo jeedaan jinsiye kala duwan oo dalalka afrikaanka ah qoraal ay soo saartay afayeenka ilaalada qaranka dalka tunisia ayaa waxaa eh, lagu tilmaamay in ciidanka waa ciidanka ay fashiliyeen eh, shan isku day oo tahriibayaashu ay ku doonayeen inay gudaha ugu galaan eh, dalka tunuusiya inta badan muhaajiriinta sharci darada ah ee doonaya inay kaga tallaabaan xeebaha dalka libiya iyo sidoo kale tunuusiya waxaay naftooda ay ku biimaayaan badda mediteranean sea iyagoo kadibna kaga sii gudbo dalka ama qaarada yurub halkaas oo ay yurub eh, kadib ay ka galaan laakiin dowladda tunisia ayaa adkaysay xadkeeda badda iyo beriga si ay kaga hortagto muhaajiriinta kusii qulqulaya dalalka qaaradda yurub in ka badan sagaashan iyo saddex milyan oo naijiriyaan ahna waxa ay u dareereen saake ee eh, iska diiwaangelinta codbixinta doorashada madaxweynaha cusub ee dalkaasi iyo xubnaha labada aqal ee eh, golaha shacabka ilaa iyo boqol toddobaatan iyo lix kun oo qof ayaa goobaha codbixinta ah iska diiwaangeliyey doorashada guud ee dalkaasi iyagoo u dareeray taasi oo lagu tilmaamay tii ugu xamaasada badneed doorashooyinka dimuqraadiga ah ee ka dhacaya dalkaasi tan iyo markii uu nidaamka dimuqraadiga ah ka hirgalay dalkaasi sanadku markuu ahaa kun sagaal doorashada maanta waxay kusoo beegmaysaa iyadoo dalalka iyadoo dadka reer nigeria ay la daalan yihiin xaalado ammaan darro iyo sidoo kale xaalado dhaqaale xumi iyadoo arrimahaasi oo dhan ay jiraan ayaa waxaa isku dayaan dadka reer nigeria inay helaan madaxweyne badbaadiya mustaqbalkooda murashaxiinta u taagan xilka madaxweynaha cusub ee dalkaasi waxaa ugu cadcad guddoomiyihii hore ee magaalada losako oo toddobaatan jir ah iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalkaas oo toddobaatan iyo lix jir ah guddoomiyihii hore ee gobolka ambara pertu oo lixdan iyo kow jir ah dhinaca kale labada murashax ee bola tubintu iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo ah, tukita abubakar ah, muslim ayaa waxa ay doonayaan eh, in ay iyagu amaba ay ugu cadcad yihiin oo ay doonayaan inay ku guuleystaan xilka madaxweynaha eh, dalkaasi nigeria maxamedu buhari ayaa sanadadii dambe soo xukumayay nigeria waxaana buhari lagu eedeeyey inuu ka gaabiyey amniga dalkaas inuu xakameeyo nigeria waxay wajahaysay qalalaase kala duwan oo dhinaca eh, ammaanka ah iyadoo kooxo jihaadoona ay ka aaluusan yihiin dalkaas dhinaca kalena weyraan saddex iyo toban qof oo rayid ah ayaa lagu dilay weerar ee eh, lagu ekeeyey ee eh, tuulo ku taala bartamaha dalka maali maalmihiis xigxigay weerar kala duwan ayaa dhacayay tan iyo jimcihii ilaa iyo khamiistii dalkaasi maali waxaana weeraradaasi qiyaastii ku dhintay in ka badan soddon qof oo rayid iyo ciidamada militariga ee dalkaasi isugu jira weerarkii u dambeeyey ayaa waxa uu ka dhacay meel aan ka fogeyn xuduudka waqooyi ee dalka burkina faso ay la leedahay dalkaasi waxaana sidoo kale dhinaca kale lagu soo waramayaa in isla burkina faso la dilay todobaatan askari oo ka tirsan askarta dalkaasi burkina faso kooxda daacish ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda mid ka mid a ah weerarada lagu dilay eh, todobaatanka askari oo burkina faso ka dhacay maali iyo burkina fasoba qalabaaso ayaa hareeyey toddobaadyadiisii xigana weeraradii ugu badna ayaa ka dhacay ku dhowaad boqol rayid iyo ciidan militari ah isugu jira ayaana la diray sargaal ka tirsan ciidamada burkina faso waxa uu sheegay in koox hubeysan ay weerareen fariisin ciidan oo ciidamada ee burkina faso ay leeyihiin isla sidaas oo kale tuulo ku taalla waqooyiga maali ayaa la weeraray maalinimadii jimcaha ahayd waxaana dhintay in ka badan tobaneeyo qof isku soo duub tirada soddon ka badan ayaa lagu dilay maali halka in ka badan toddobaatanna lagu dilay dalka burkina faso isla toddobaadkan gudihiisa waxaana taasi ay noqonaysaa in amniga dalalka dariska ah ee maali iyo burkina faso xaaladoodu ay faraha kasii baxday mareykanka hadaan fiirino duufaan weyn oo jilaalka ah ayaa ku dhufatay gobolka california jimcihii shalay ayay duufaantaasi bilaabatay waxaana lasoo warinayaa in duufaantu ay sii kala qaadatay eh, sabtidii eh, iyo jimcihii darhad oo aan kasoo gudubnay maanta axadana waxaa lagu soo waramayaa in qeybo badan oo ka mid ah gobolkaasi duufaantu ay kusii dhufatay deegaano badan waxaa burburay guryo aada u waaweyn iyo dadka deegaanka oo inta badan ka barakacay waxaa tiro dhimashada ah lagu sheegay inay ka badan tahay toban qof waxaana ka barakacay kumanaan qof oo isku daya inay ka badbaadaan duufaantan xoogan ee xilliga jilaalka ah ee dalkaasi mareykanka duufaanta waxaa la sheegay inay baraf iyo qabow daran ay wadato ugu yaraan saddex milyan oo reer california ah ayaa ku hoos jira eh, guryahooda iyadoo digniin adag ay soo saartay eh, saadaasha hawada ee dalkaasi waxaana loogu baaqay dadkaas inay ka digtoonaadaan duufaanaha xooliga ah ee ku dhufanaya gudaha dalkaasi mm, mareykanka weli saaxiibayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal waad ka dhageysanaysaan raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho markaana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan wareer murmaayow dombad weyn sabaynaysa oo daakhilku hallaabay oo ay dabayshiya wataan daafaddii hirarku oo uu dadkeedii isdilay laysna diriiraayo oo naaquudaheedii dawakhay ama dayo u qaaday ah. qarna uu daloolinaya baan daaya ku hayaay dantoodaan ah. ku waanshayay haddii la iigu diidaayo ah. maxaan gabayga uga daalayaa maan dibnaha haysto marka doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdi way isla darsaane waaqlo waxaa kaloo la yidhi ummad yahay ummad yahay dagaalkiyo doqonnimadu waa laba aan isdiidi karino weligood isdoona warcabdulla waxaa kaloo la yidhi dawo dawa malaaha ruuxii ku soo duljoogsado dembi malaaha ruuxii ilaahay ka daaye dantu cibba malahe dadkunbaisku nacaye war kalamaanay waxaa kaloo la yidhi waxba yaan dagaal iyo dunuub loo durbaan tumine damac male walaalkii ninkii dooxa oo dila'e eh. maduxdhaamo kii dayriyee diida gacalkiiye dabka dhiga dagaal kuma dhashaan wiilal dooruhuy war anu waxaan dhihi lahaa dhiigladaadiya haddantu kuma jirte walaalaha istiilayow isdaayadan idhi war walii kale leeray isdaaya isdaaya isdaaya isdaaya walaalaya warkalamaanay war ma haysiine eh. baarlamaankii waxaa la yidhi baarlamaankii ma la kala diray war meeshaa ka timid qabamiyaa ka dhacday ma firimbi baa la yeedhiyey war ma guddoomiye sacdiyaa hadashay miyay tidhi hayaay war ma cabdi xaashibaa yaabay war ma fahad baa kursigii mar labaad loo doorto soo dhex fadhiistay marka hore yaa soo doortay war ma mooshinay keeneen war baryaa'un jaabka faarugayn hagaan leeyin warkalamaanay waxba laydinma sheegi karee baarlamaankii eh. golihii shacabka eh. hadda waa baarlamaankii golihii shacabka war cabdikuusow maxaad la neefneefsanaysaa ma kuraasay isku tumeen baarlamaanku war lanka waryaygu wiinya waan walnuu sheegahayo sheegaada midoowili ku hayuubiyey abbawtanoo kale war ma dagaalka laascanood bay mooshin ka keeneen aaga habaan kugu ogaayo maxaa ku geliyey aaga oo haddamaana nawdaada kugu haysta war idinkaaba baarlamaan u hadduu aan la garanayne eh. baarlamaankii hadda waa golihii shacabka eh. see u sheegaahe arya waxaa naga sheeg hana wareerinina ma wada wadahaa ku go'ay war walaagada garsata ka garsadahaana maykayga taaran war horta cabdikuus oo waxiiqsan tahay bal biyacabo isdeji war carayso adigaa falane eh. ninka cabsi baa haysa la sheegi karin ninku hadduu helay yaa ku qasbaya maa iska daayo aramakiisku soo riixa war aadan ku yoomi karin dhibkeedaay leedahaye baarlamaankii hadda matalayaashii qaranka golihii shacabka ee dastuuriga ahay baarlamaankii ummadda haddana ma kugu qalloocatay warta tooma dhoolanka warkaa kufukdo war jinniga kugu kabaalaha kaa kabaalo war malaha saar ba ahaye maa laga tumo warbihi salal soo diyaarihe arma ii sugtiino aan warkaan idhaahdee baarlamaankii eh, waxaa la yidhi abshir ma fahmin warwarsan allaha ka keena laga wadaaye sug allaha kala keeno inba waa ogaanaye baarlamaankii idiin sheegaa waayahe war cabdikuusow noo qabatee noo sheeg waxaa maanta hore aad la marmarganayso now gawri waar waa yaaba aniguyo ninku muxuu qarinayaa war adiga laftaadu ha gowgaweynina orodoo meeshaad ka timid aad war waa idiin sheegayaahe baarlamaankii khawaafaa taabtay kale shakina waa soo dhex galay warkaan idiin dhammaystira horta dhinacyada naga fiiriya war mar horaan salaama naqsanayo warka wadniyo waa idiin soo wadaahe warka waxaa la yidhi baarlamaankii ama kii xildhibaanada xaroonaayeen si ay kulanka uga qayb galaan qiiq iyo wiiqaa yeerti waana diideen in la baaro waxa qaylinaa inay suuma ka yihiin inay wax kala jiraan war shaki amniyaa jiraa la yidhi yaahu hadda allee shaki amni dhacay war shakigaanu kii hore waa ka weyn yahaye xildhibaan baarlamaanka ku dhex fogto aa laga baqay kadibna waxaa la yidhi aa la yidhi si amniga loo ilaaliyo xildhibaanada ha la baaro isla markiina waxaa ka dhacday xasaanadaan leeyahayo liima soo dhowaan karo xitaa qaar carya ay baari kara yidhi waa la sheegay war la baqaayo baaritaanka qof diiday fii shay aryaadaha wakhtigaan maanta la joogo amba xildhibaan ha naqdo amba wasiir ha naqdo amba safiir ha naqdee qof baaritaan diidaa haddaad aragto ee isku aaminina mahaaga ha ii soo dhaafin dheh war xaqiiqadu waxay tahay dhilqaha cid ka marani inaanay jirin xataa baarlamaanka war hadda xildhibaan shariif mustafa wuxuu yidhi shabaab meel fog ma jira baarlamaanka inay ka mid yihiin oo dhex fadhiyaan oo muu cararo <laughs> gaalun v j ay walankadhimanyiinadheegi jari xildhibaan goodax barrana hadda koor waa kii yidhi kaasaa ka mida ah xildhibaanada shabaabka inta war anigu markaan arkay xildhibaanno ka qaylinaya degmooyin al-shabaab haysta la cunaqabateeye haddaan laga qaadinna mooshin baan keenaynaa waxaan isiri baroorta orgiga ka weyn war waxaa jira degmooyin shan iyo toban sana shabaab u goodoomay cunaqabatayn saaray welina xildhibaan ka hadlaya ma arkin toddobaadna kuwa dawladda goodoomisay qaynadhaan baa ka bilaabay ay sidee waxu jireen boowe macawislaydi meeday war anigu markaan arkay xildhibaan macawisley eedaynaya ayaan quustay allah ayaan badnaan lahaayeenaa kuwani kol dadkaay dhaafaan war hadda ka hor waa kii xildhibaan saalax badbaada isqarxiye baarlamaanku ma in la baaray dembi u arkaan mase ay subaan iyagu horta war haddaan dhatiraynin waxaa la wadoogayaa shantii sane ee la dhaafay shabaab inay ka shaqaynaayeen sidii ay matalaad ugu dhex yeelan lahaayeen baarlamaanka aryaadhaha samidey cabdullana waxauu yidhi how dad caqligood u doorsamo deb laguu soo xiireesdiila dad caqligood u doorsamo deb laguu soo xiireesdiila war kalamaanay war mahaysiina qaranka somalilan waxay sheegeen in ciidanka qaranka somalilan ay isdifaacayaan sababtoo ah qaranka somalilan waxaa soo weeraray bay dhaheen nabaddiid qarandiidah dee ciidanka qarankuna way isdifaaceen sababtoo ah qaranku awood buu u leeyahay inuu isdifaaco qaranka somalilanna ma aqbalayo qarannimadiisa in lagu xadgudbo warwaaq warwaaqlow qaranqaran badanidaama ku qafiiftay waar dee qaranku waa isdifaacayaa baa lagu yidhi war kale kalemaanay ninkaani war mahay dagaal culus baa ka dhacay laascaano waxaana la weeraray baa la yidhi guutada toddobaad taliye u ahaa jenaraal mahad cambaashe wararka qaarna waxay sheegayaan in jenaraalka laga daadsaday marka calaa kulli xaal waxay u muuqataa balaayadu inay sii ballaadhanayso horeyna waxaa loo yidhi gafuur la qabtay leedahay ee daba la qabta ma laha war kalemaanay war ma kursiga calool xanuunka ee hob siddeetan iyo lix baladweyne waa tii laga soo xambaarsho waad ogaydeen doorashadiisiina maantaa la qabtay maajoylaa ka adeegtay hayehe ojoyle ooyow oriyow ojay dhiib masiibaday maa ka dhacday war warka iga dhexgelinine waxaa ku tartamaa layidhi kursiga cabdirasaaq bukhaari axmed iyo dictor maxamed sheekh axmed maxamed war cabdinuur ma iska cafiyeen war musharaxiintii wiilka iyo waalidka ahaba waa hareen hayaay waar ma rooblaa ka taliyey war muuse geelle ma joogay aaga wargo'yin ragga in laysugu taga ma ahayn aryaa dhagax buur iyo jigjiga kursi haddaadan ka sii karin shib naga dheh war kalamaanay warka waa dhabjisaan sidaad waalan tihiin waxaan maqli jiray saxan saxan ku gud saansaxan ku gud doorasho laba isu soo taa taagtaye mid uu yidhaahdo marka horeba waa tanaasul haddaad arki jirteen tiiyaa dhacday sagaashan iyo siddeed ergeyoo la sheegay in laysu keenana cod gacantaaga oon qofna ka harin waxay ugu codeeyeen doctor maxamed sheekh axmed maxamed xantuna waxay sheegaysaa inuu garabka faarax ahaa garabkii fahadna waa ogtihiinoo waa tii albaabada laga xirtay horta waxaan maqli jiray febraayo iyo fudayde kursigan doorashadiisa mar kasta maxaa febraayo loo qabtaa war dowladdii dhammaysay kursigaas ku mid ahay ya febraayo hayti war kursigan waxaa lagu xasuustaa roblow roblow marumba marumba layswada raacaye marumba marumba war kalemaanay war ma haysiine dagaalkii ruushku yukrain ku qaaday sanadaa ka soo wareegay baa la yidhi ilaa haddana guulla taaba karo lama kala gaarin dadka wax falaqeeyaana waxay dhaheen dagaalku uma eka eh mid joogsa doona sababtoo ah reer galbeedku waxay rabaan inay ruushka yukrain ku jebiyaan madaxweynaha ruushkuna waxuu aaminsan yahaa la yidhi hadduu ku fashil fashilmo dagaalkan inuu ku fashilmayo hoggaanka dalkiisa marka inuusan gadaal u noqonaa ka go'an warniyow adigaan dunida war ka hayne dagaalka shabaab dowladda soomaaliya ku qaaday siddeed bilood oo socdaa sanad ma gaarin dalka kala barna waa la xoreeyaa la yidhi weliba hay-adaha caalamiga ah waxay cilmibaaris ku sheegeen in argagixisada geeska afrika la soo afjari doon haddii sidaan xaaladda ku socoto minay geeska afrika ka tagaan intay aadayaanay dhaheen war waaba la afjarayaa baa lagu yidhi waayahee dhinacee loo afjarayaa war madaxda somalilan waxay leeyihiin gacanood waxaan nagula diriraya waxaa ka mid ah al-shabaab wah yooba arageena aryaamadeeyow adigaba muggi lagu soo tarxiilaya walaal laguuguma eeday wargooyin balaayada markii la ysku eedeeyo ayay dadka ku dhex dhuumataa fursad bayna u tahay marka waxaan ku talin lahaa dhinacna uma roona dhinac gaarana ma joogtee yaan laysku eedayna ha laga wada hawlgalaan dhihilaha aryaab bishaarow kuwa laysku eedayhaya xaad ka sheegay gobol dhanoo jubbaland ka tirsanay joogaan una hee nuuxsamaysid war cabdilow madaxweyne alsayid axmed madoobe hadda ka hor waxaan ku yidhi baadi weeyaanta sawde ma loo birmado baladkeennii bu'aale ma naga basbaa war kalemaanay war ma haysaane argagixisadiiyo ciyaalweeradu kalama roona waxay ciyaalweeradu dileen wiil yar oo labiyo toban jir ah habeen horena foolxumaday dhigeen waa tii lala yaabayo nin shiikhoo hadlaaya waataad maqlayseenoo waa kii yidhi anoo masaajid ka soo baxay bay qabteen ciyaalweeradu kadibna waxay igu xukumeen gabaray iyadana waddada ka soo qabteen inay weysada iiga jebiyaan aniguna waxaan ku yidhi buu yidhi u bareeri maayo waxaan alla ii bannayn gabadhaasna waa gabadhaydoo kale ayadana ha ku xadgudbina anigana haygu xadgudbinina kadibna ilaahay baa ciidan ii bixiyeyoo askari baana arkay markaasuu xabad ku soo bilaabay sidaas baan aniya gabadhiiba ku badbaadnay kuna kala badbaadnay aryaadhaha weeradan horta duul xumaa ah wax sheegay qawaariijtu xataa inay ku lug leedaha waa uga shakisannahay horena waa tii loo yidhi qoonwalba duulqa loocaano qaladu meedsha waa qaaban qoonwalba duulqa loocaano qaladu meedsha waa qaaban war kalemaanay war ma haysiini saldhigyo shabaab ay ku lahaayeen hiiraan iyo shabeellada dhexe waa lagu tuntaa la yidhi waar sidaa doonta ugu miyaa ka dhacday galmudugna weli laguma kala bixina waxaa la yidhi ciidankii lataliya lagu soo tababaray oo lugaha ku sii jeeda waar meeshu foogaa maanaba gaadhayn war ciidanku waa lugaynayaanaa layidhi dhulkana jirraq badanaa ku yaalla war macaljibisadae dardaraan maxaa loo dhahayey yirugu tortu walsaew jigu yelika jeede war waxaa la yidhi hadduu macalin saxseexashiya jiif ka bixi waayo ama uu wareego arlada gelinba meel aado qalad maahan goorta ardadu inaa ciyaartaaye ilmo hooyadood maqantaana waa sidoo kale waayahay dhegeystayaal guud barnaamijkii ogaal waa inaga intaas anigoo ah axmed jarir nuur ayaa idinla socodsiinaya waxaana farsameynayay cabdirasaaq salaad isaq mar kale intaynu barnaamijkan mid lamada ku kulmayno haddii alla yarahdo waxaan idinku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo